journal mcad eh, suna layihah lculuum sharciya wuxuu ku yaalaa xaafada hodan gaar ahaan eh, isgoysa kaasi balbalaada masjidka sheecali shukankiisu ku yaalaa marka maanta markay saacaddu ahayd afarkii subaxnimo ama tobankii subaxnimo sida loo yaqaano yay eh, anagu macalin baa markaas wuxuu nasiinayay darsi ku saabsan caqiida alwaasitiya markaas nasiinayay marka isagoo nafsanimba waxaan ku hal mar argay rugbi oo askar taagan tahay banaanka iyo gudahaba marka eh, kadibna waxay dhahaan hastaqaajinina eh, gacmahana kor utaaga adiga qaabka dhaqanka ay yaqaaneen oo kale darbiga madaxa saara iyo waxyaaba iska noocaas oo kaba tiro badan bay lagu yidhaahdeen marka eh, adiga ilaa sagaal saac inta udhexaysay ilaa waktigaas mataqaana iyo dhibaatooyin badanna mariyaan sagaal saac markii la gaarina waa waa naga tageen kulley eh, ardada ilaa iyo toban canug toban ilaa iyo laba iyo toban dagaas oo gabdha iyo wiilad isugu jiray meesha ka haysteen waa gartay eh, afar saac ilaa sagaal saac oo galabnimo wakti badan ayaa meesha ku jira maxaa kamid ahaa dhibaatooyinka markaa ay idin geysanayeen wallahi walaalow markii dhab ahaan la fiiriyo un cadaawad bay ay u qabaan islaamka iyo dadka muslimiinta iyo dadka ay ka muuqata sunnada nebiga oo dhan unbay muujinayeen markii la isku soo duurduubo marki mid kale iyaga laftooda marba koox imaanaysay mar qolo waxaa imaanaysay eh, afka afka iyo wejigii meelahaan soo xirtay oan la garanaynin mar qolo boolis sheeganaysaa imaanaysay mar qolo b s imaanaysay mar kuwo military sheeganaya imaanayay aad bay isugu habarwacdeen oo qof kama dhimayn iyaga meel bay isaga yimaadeen marka eh, marba qola noo imaanayso de dhagxumada iyo de hadal xun ay dhahayaan wax la sheegi kara ma ahan wax gaalnimadooda banaanka eh, soo dhigaya bay ahayd ma ahane wax kaloo hadda ay mataqaana waa laakin wadadeen afkooda ka muuqatay kule islaam nacaybku banaanka ka yaalay bay ahayd waa gartay dabcan dhibaato iyo jirdil iyo sidoo kale waktigu meesha ku dhumay maanta meesha waa ay ka dhaceen marka laga hadlayo tobankan arday ay kaxaysteen gabdhaha wiilasha leh maxay tahay sababta ay ku micneynayaan ama ay u kaxaysanayaan maxay idiin sheegeen walaalow kullay eh, meesha way yimaadeen waxyaabihii ay rabeen iyo qaabkii wax u rabeenna wax way u waayeen maadaama markay ay hawlgal iyo waxbaan samayn ay yidhahdeen hawlgalkii aan samaynay waxbiha kusoo weynayba ayaga xoogaa ay saas leeyahay ceeb ayay ku yara noqon kartay marka waxbaan weynay bay diidayeen marka un dhowr arday oo waxba aysan ku ogan iska qabteen hadda mar dhow inuu soo wacay wuxuu ii sheegaya telefishinka inay kasoo daayeen gabdhaha madaxay iska xireen waan ka shakinay yani waana war beena oo mataqaana xaqiiqdii eh, aan suqulba kulahayn maanta eh, hataa aysan sheegin caawa telefishinada waxay ka sheegayaan baa la sheegaya gabadhaa madaxay iska xiideen oo kale waana wax un mataqaana iska been oo hadallo noocaas oo kale ah khulaasatlqowl waa dad day un gaalo u ushaqaynayo wadadii gaalada ay ugu shaqeeya tirin bay ugu shaqaynayan wax kaloo intaa dhaafsisa malaha waa wadada wadada loo deexe ku socdo oo mataqaana hadii kole dadkoodi iyo dalkoodi diinkooda iibsaday wy waa gartay ardayda la kaxaystay ee wiilashay gabdhaha leh ilaa iminka wax xiriir ah miyaa lala sameeyey xaggiisa ku dambeeyaan qolay qolay maamulka jumcadka marbadka waay ina waxay ii sheegeen qolada sidii meesheeda ay geeyeen ay ku xaraysan yihiin baa la ii sheegay galabta xitaa dad aaday wax noocaas oo kale inkastoo loo suurogeliya inay u tagaan laakiin gabdhihii wiilashii meeshay ku xaraysan yihiin oo qaab noocaas oo kale kulli waxa inta badan ugu badanna waxaa weeye un un aahaarta sunada ee ka muuqato baa lagula dagaalamayay maahan wax kaloo meesha ka muuqda saas ma jiro wallahi walaalo horta eh, eh, markii aad rabta inaad wax ama aad rabta inaad wax ah, un oo xaqa un aad haysta dhibaato badan baa kusoo warjamayso noocyo badan leh waxay kaga baahan tahay in laskaga sabro oo wax la barto kollay un eh, marka anagu inaan ka sawarno oo wax waa go-aanka anaga mida kale mujtamaca tirada badan ee muslimiinta ee magaalada degan haddii mataqaanaa iyaga keliya loo daayan xitaa mataqaana waa dhibaato badan bay kala kulmeen marka in lagu dhabar adeygo oo dadka wixii xaqa loo sheegi karo loo sheego tawxiidka iyo caqiidada ugu muhiimsan in loo sheego oo lasaga dhabar adeygo waa lagu khasban yahay oo saaxadii aan loo banaynin sababta haddii saaxada loo banay waa sida iyaga ay rabaan oo had iyo jeer ay rabaan dhab ahaantii dhab ahaantii hadda ninkan magaalada si la moodayo maahan oo waddadii marka almukarama berigii ay waa mujaahidiintu ka telinayaan dhulkan bakaaraha iyo waddadii almaka almukarama halkaa la soo dhaafaan dadkooda xusankooda markii hore dadka tiri jireen waxaa jooga dad ay aasaarta diinta ka muuqato calaamadii weliba ka cabsaan xataa intooda badan may aad uma yimaadaan marka dul loo baniin kara ma aha oo looga bixi karo